الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى وحنكب الله بين آيات أفرتا إيا السقال سورة السبع إلى آيات كوي الطبنات سورة فاضل إن شاء الله تعالى درسي يورا وحاود ما يسقل وحاتنا إن ربي ربك يغذفه كوغنا بالحق على الباطل baadilku ku duldhabaadhidii baa allaam luyuub wey allahaas qul waxaad ku tidao dadka u sheegtaa jaaa alxaqu xaqi waa yimid wamaa yubdiu baailu baailkii mar hadduu baabay dib u bilaaban maayo wamaa yuciidu mana soo noqonayo marka ficilku sidii mucaddo oo kale yuu u yahay laakiin waxa weye sida ficil laazimah oo kale yaa loo dhi wamaa yuciidu dib usoo noqon maayo baailkii qolyaa waxay dhaheen shaydaanku baailkii ma soo celinayo dibna usoo celin maayo may sidaanaan ku daynayna ficil laazim aan ka dhigayna qul waxaad tidhaahdaa jaa alxaqu xaqii baa yimid wamaa yubdiu lbaailu baailkii ma bilaaban doono hadda kadib wamaa yuciidu mana soo noqon doono qul waxaad ku tidhaa sheegtaa in dalaltu haddaan anu lumo fa inamaa adilu waxaan u lumay un calaa nafsii naftayda unbaan u lumaye waxaa weeye cid kale wax kuma yeelayo winihtadaytu hadaan hanuunana fa bimaa shay sababti weeye yuuxii ilaya rabi rabbiga ii waxyooday inahu rabbigay samiicun ka maqlay qariibun allah wuxuu leeyahay mar haddii xaqii yimid baadilkii meesha uu ka baxay xaq iyo baadil ma wada joogi karaan nabilahi maxamed markii maka la furtay saddex boqol iyo weliba zaaid sanamo saa u tiirsan yuu intuu usha saa ugu rido yuu dhihi qul jaa alxaqu wazahaqa albaadilu ina baadila kaana zahuqa markaasuu sanam waliba hore ka sidaada ugu fiiqo sanam waliba hore ka daadanay marka mar haddii xaq yimaado baatilka meesha wuu ka baxaya dhinaca kale waxay ku yidhaahdeen weligo diintii aabbayowga yaad ka tagto waad lunsan tahay bay yidhahdeen wuxuu yidhi haddaan lunsanahay anuunbaa wax isyeeli haddaan hanuunana waa waxyigii lii waxyoodibaa inaan hanuuno ahaa marka waa dacwaday ka mid tahay mid qofku wuxuu kugu yidhaahda inaad uga jawaabto jawaab sahlan dacwaday ka mid tahay qul waxaa tidhaa jaa alxaqu xaqii baa yimid wamaa yubdiu lbaailu baailku ma bilaabanayo wamaa yuciidu mana soo noqonayo qul waxaa tidhaa in dalaltu anugu haddaan lumo fa inamaa adilu waxaan u lumay keliya calaa nafsii naftayda un oo naftaydunbaa wax yeelay cid kale wax ma yeelin wain ihtadaytu haddaan hanuunana fa bimaa shay sababti weeye yuuxii ilaya rabbii rabbigay ii waxyooday inahu rabbigay samiicunka maqla wey wax walba qariibun oo dhow ilaahay markaad barido wuu kuu dhow yahay saxaabadii baa ku dhawaaqday oo alla barigii kor in aladiina tadcuuna laysa biaabi walaa samabud kaaduu yeedhaysaan mana maqna mana dhagale e naftiina u dhibiy hoosoo hadla buu nabigu yidhi allah wuxuu leeya walow taraa haddaad arki lahayd id waqti fazicuu ay argagixeen falaa fawta fakasha ma jirto ay meel u fakadaan ukhuduu waxaana laga soo qabqaban min makaanin makaan qariibin oo dhow yacni meel dhow bay joogaanoo ma baxsan karaan waay waqaaluu waxay dhaheen markaa iyada ah ee qiyaamaha la joogo aamanaa waan rumaynay bihi bilqur'aani allah wuxuu leeyahy waana lahum utanaawush waanaa lahum sideebuu ugu sugnaan atanaawushu laacid ay iimaankii laacaan min makaani makaan baciidin oo fog adduunyadii baa lagaga yimid iimaankii laiska aqbalayay allah wuxuu ihi maalinta qiyaamaha la tago markay mufsidiintu ay argagaxaan oo xisaabtii iyo dembigoodii meeshan tegid uma sugna ma tegi karaan meelna uma kici karaan meel dhowaana laga soo qabqaban meel dhowaa laga soo qaban macnaheedu waxaa weeye meel fog ay tageeni ma jirtee bartaasay taagan yihiin waxayna yidhahiin markaa iyada ah qur-aankii iyo xaqii waanu rumaynay malaa waxaa la leeyahay xaggay ka laaci karaan miyay gaari karaan macnaha wey laacidda soo mataqaan ma meel fog bay ka laaci karaan ma adduunkii bay u dooni karaan suuragal ma ah waa meel fog ana lahum tanaawushu min makaanin baciid walow taraa haddaad arki lahayd id wakti fazicuu ay argagixeen oo qiyaamadii la joogo oo wax walba lasoo bandhigay falaa fawta tegid iyo carar uma sugna wawkudu waxaa laga soo qabqaban min makaani meel qariibin oo dhow bartaa unbay taagan yihiin oo laga soo qaqaban waqaaluu waxay yidhaahdeen markaa marka la joogo aamanaa waxaan rumaynay bihi bilxaqi baan rumaynay allah wuxuu leeyahay anna sidee buu lahum ugu sugnaan adtanaawushu laacitaan ay iimaankii laacaan oo ay u laacaan min makaanin baciidin wa anaa sidee buu lahum ugu sugnaaday atanaawushu laacid ay iimaankii gaadhaan min makaani makaan baciidin oo fog oo adduunyadii ah waqad kafaruu way gaaloobeen bihi bilxaqi bay ka gaaloobeen qabla hor wayaqdifuuna waxay ku tuurayaan malaawaal bilqeybi wax maqanoyna ogeyn min makaanin meel bay ka tuuri baciidin oo fog waxayna iyagu ogeyn iyo malaawaal malihii bay tuurayaan oo waxay leeyihiin nabiy llaahi maxamed waa saaxib waa shaacir waa kadaa qiyaama ma jiro isa soo bixin wax ayna waxbaba u warhaynin iyo malihii iskaga gani malihii baa waxaa la gani oo kale laga dhig way ku toogan malihii meel qaa'ib hoyna ogeyn waqad kafarud waxay aayadda hore ku yar xidhan wa anna sideebuu ugu sugnaaday lahum iyaga atanaawushu laacid min makaanin makaan ay ka laacaan imaanka baciidin oo fog walxaal qad kafaruu ay gaaloobeen bihi bilxaqi ay ka gaaloobeen min qablu hor markay adduunka joogeen ay ka gaaloobeen wayaqdifuuna waxay ku ganayaan malaawaalka bil bilkaybi wax maqan bay ku ganayaan waxayna waxba ka ogeyn bay iska sheegi min makaani meel bay kaga gani baciidin oo fog oo iyagu adduunka joogay aakhira iyo kasii haloomaba jirtay kuleeyihiin innagaa laynoo soo bandhigay marka qiyaamaha marka la tago waxaasaa jooge qof walooba sii diyaargaroowo alle hortiisa farxad si aad isu taagto hadda sii diyaargaroow masjidkanaynu fadhinaa kamid a ah. diyaargarowga waxiila waa la kala dhexgeli baynahum dhexdooda iyo baynamaa yashtahuuna waxay jeclaayeen oo dembi dhaaf iyo janno ah kamaa fucila sidii lagu falay biashyaacihim kuwa iyaga la nooca min qabla hor loogu falay wixii ay jeclaayeen iimaankiibay markan dambe garteen marka markaan dambe inay iimaan yeeshaan oo ay xaqa gartaan oo jannada ay tagaan bay jeclaan lahaayeen ummadihii horeba sidii loogu galay sidaa baa iyagana loo waa la kala meel ay u noqdaan oo dambe ma jirto way ka yimaadeen meesha iimaanku joogay waxiila waa la kala dhex galay baynahum dhexdooda iyo wa maa shay dhexdii yashtahuuna ay jeclaayeen inay jannada galaan kamaa fucila sidii lagu sameeyey biashyaacihim kuwii iyaga la nooc ahaa min qabl hor loogu sameeyey kuwan iyo kuwaasiba inahum iyow kaanuu waxay ahaayeen fii shakin shaki bay ku jireen muriibin oo xoog leh shakiga xoog gale baa muriib la yidhaaha raaba waa shaki laftii marka muriibin waxaa laga cabiraa shakiga xooggala wey inahum iyagu kuwaa la caqaabay kaanuu waxay ahaan fii shakin shaki muriibin waxooglo xaqan way ka shakisnaayeen suuratu faadir waa suuradii soddon iyo shanaad tartiibta qur-aanka kariimka ah aayadaheeduna waa afartan iyo shan suuraddu min asuwar ilmakiya bay ka mid tahay suuradaha makaad ayay ka mid tahay waana suuradaha xamdiga lagu bilaabaye laina leeyahay alla markuu naftiisa ku xamdiyey inaguna waxaynu ku amrannahay inaan ku xamdino magaca faadil ee loo bixiyeyna waa lafdiga cajiibkae ku yaala macnihiisu xeel dheer yahay alxamdu ammaani iyo sharaf lilaahi alluu u sugnaaday xamdigaasi allihii faadili samada sameeyey oo abuuray iyo walardi dhulka jaacililmalaaikati malaaigta ka dhigay rusulan rusul ka dhigay oo ambiyadu u diraa malaa'igta iyo umuurta uu alla rabo malaa'igtaasoo uli ajnixatin garba u saaxiiba garbahaasoo masnaa laba laba ah wa ulaasa saddex saddexa wa rubaaca afar afara ah. yaziidu alla wuu ziyaadiye filkhalqi abuurka maaysa wuxuu doono sidaa ha u abuura malaa'igtii abuur oo dhanba wuxuu doono ku ziyaadiya ruuxii uu abuuray ee xoog buu u qurux buu u arag buu ziyaad wax kastuu alla abuura hadduu doono wuxuu doono ku ziyaaday fa in allah in allaha alle calaa kulli shay shay la arka kulligii qadiirunka kara wey allah subxaanahu watacaala ammaan buu leeyahay aakhariya adduunba waa faatir asamaawaat waalard cabdullaahi binu cabaas radia allaahu canhu yaa yidhi faatir asamaawaati waalardi baan garan waayey buu faatirka waxaa la yidhaha laba nin oo caraba oo reer miyi ah ilaa luqada reer miyigaa laga baran jiray yaa ii timid buuhi ceel isku haysta mid baa yii ana fadartuhaa anaa bilaabay oo qotay markaasaan gartay bui macnihii marka alla subxaana watacaala malaaigta rusul buu ka yeelayo mikaail iyo israafiil iyo cazraaiil iyo rusushay ka mid yihiin oo waxyigay ambiyada u keenaya meeshii alla u diray u kacayaan awaamirta alla leeyahay bay fulinayaan haddana garbaa loo yeelay malaa'igta qaar baa laba garab leh oo ku duulay kuna fadhiista kuna duula qaarna waxay leeyihiin saddex garab qaar afar bay leeyihiin qaar waxay leeyihiin wax ka sii badan wuxuu doono alla u ziyaadi malaku jibriil markuu nabigu arkay daatadiisii uu arkay lix boqol oo garab buu lahaa lix boqol oo garab oo garab walba inta udhaxaysa ay in fara badan tahay yuu lahaa marka macnaha waxaa laga wadaa malaaigtu way duulaan korna way u kacaan hoosna way usoo degaan baadashooduna waa intii alla ugu talagalay ku laba leh ku saddex leh ku afar leh ku toban leh intii alla ugu talagalay wey waa rususha markoo waxaa rusul loogu bixiyey meeshii alla u diray u kacayaan waxyigay ambiyada u keeni madarkiibay keenayaan oo soo hagaajinayaan oo duwayaan umuuraha alla leeyahay oo dhan bay maamulayaan kuwa inala jooga ee maalinta habeenkiina inala jooga casarkii inaga caraaba aroortii kuwa inaga taga waa rusul kulli waxaasoo dhan waa rusul marka waynoo ducaynaya qaar inoo ducayn baa jira rusushaa alxamdu ammaan lilaahi alla u allihii faadir samaawaati samada sameeyey ee bilaabay iyo walardi ardada jaacililmalaaikati malaaigta ka yeelay rusulan rusul uu meel walba u diro rusushaasoo ulii ajnixatin garba u saaxiiba baadad weeye garo oo masnaa laba laba ah wahulaasa saddex saddexa ah. warubaaca afar afara ah. yaziidu alla wuu kordhiyaa wuu ziyaadiyaa filkhalqi abuurka mahaysaa wuxuu oo malaa'igtaa lafteeda boqolaal garab buu u yeelayaa subxaanahu wa in allaha alle calaa kulli shayin shay la arka kulligii qadiru kii kara wey maa yaftaxi illaahu alla wuxuu u furo linaasi dadka oo uu siiyo oo min raxmatin raxmada falaa mumsika wax qaban karaa ma jira lahaa raxmadda wamaa yumsik wuxuu alla qabto oo celiyana falaa mursila wax sii dayn karaoo diri karaa ma jirin lahu shayga min bacdihi min bacdi imsaaki intuu alla ka qaalibkaa raxmadda uu siiyo ummadiisa raxmadaas waxaa ka mida risqigaa ka mida madarkaa ka mida diintii hidaayadaa ka mida cidduu alla raxmad siiyo oo dadka raxmad markuu u furo cid ka celin kartaa ma jirto markuu alla raxmadda u diidana cid siin kartaa ma jirto marka cid kale raxmad ha weydiisani raxmadda dee inagu waynu isku dhaqanaho dhexdeena waynu ku jiraa laakiin wax cibaado ku saabsan cid kale ha siini oo raxmad kaga dooni maa yaftax illaahu alla wuxuu u furo linaasi dadka u soo daayo oo min raxmatin raxmada falaa mumsika wax qaban karaa ma jira lahaa raxmadda wamaa yumsik alla wuxuu qabto oo uuna soo daynin falaa mursila wax sii dayn karaa ma jira lahu shayga min bacdihi min bacdi imsaakii intuu alla qabtay kadib wahuwa allana alcasiizu ka qaaliba oo ku camal fala nicmatallaahi alla nicmadiisa alaykum dushiina uu idiin nicmeeyey hal min khaaliqin khaaliq ma jiraa khaaliqaasoo kayrullaahi alla keyrkii ah oo yarzuqukum idin arzaaqa min asamaai samada idinka arzaaqa walardu ardada idinka arzaaqa cal ma jira ilahay nicmadu inay siiyo way tiro badan tahay dhulkiibuu inagu beerayo hawadiisii aynu la qabsanayno madarkii baa lainoo keeni dhulkiibaa nabaad iyo raasi inoo soo bixin xawayaankii oo dhan baynu inagu xukunaa ilaahay rasuul buu inoo soo diray marka nicmadaaha lagu shugriyaa laleeyahy hailaawina marka waxaa la su-aalay waxaan alla ahayn oo khaaliq ah oo samadii ardada idinka arsaqa horta ma jira jawaabtu waa maya cid waliba way garanaysaa kuwa gaalada laftoodu khaaliqnimada iyo raasiqnimada iyo inuu wax dilo oo wax nooleeyo alla way ogyihiin waxaa la yidhaha sifatu ficil baa laydhaha sifatu ficil gaaladu way rumaysan laakiin waxay diidan yihiin sifatu daat aluluhiya bay diidan yihiin marka khalqigoo dhan way isku raacsan yihiin midda yaa ayuhanaasu dadkiiow udkuruu xusuusta oo qalbiga ku hayo ha iloowin oo ku shukriya nicmatallaahi alla nicmadiisa calaykum dushiina uu idiin nicmeeyey hal min khaaliqin khaaliq ma jiraa wax abuuray oo kayrullaahi alla kayrkii ah kaasoo yarsuqukum idinka arsaaqa min asamaai samadoo iyo hawada idinka keena walardu ardada idinka arsaaqoo nabaadka idinka soo bixiya laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jira ilaa huwa isaga mooye laa ilaaha ilaa huwa laa ilaha illa muxamedun rasuululah ee faanaa tufakuuna sidee liidin leexiyey oo xaqii liidinka leexiyey war alla aan alla ahayn ma jire xaqi maxaad uga leexateen wey shaydaan baa فأنا تنفكون سيدان لذين لحيبوا ألا ليه سبحانه وتعالى وإن يكذبوك نبي الله محمد وهديكم بينيان فقد كذبت وألا بينيان رسول رسول من قبلك أذيك كاور سيسين وإلى الله ألا حقيس أمبانا ترجع الأمور أمور تورد اللوع لأنه محكمة ألا لا تقدر نبي الله محمد با قلبك اللو وناجين يا يوحى ليلة هديكم ونكم بينيان رسول شساهم باللو بيني شري والله لقبه هدالي هعجيس دعوة هذا هو ركوض waxaan waa wax lagula qabe allahna maxkamadda la tegi doona oo kuwan hadda ku diidan iyo adigu maxkamadda allaad hila tegi doontaan kuwaa horena sidaasoo kale maxkamadda unbaa la tegi meel kastaba soomar si kastaba u noolo maxkamadda unbaa kuturan wey horteg way yukadibuuka hadday ku beeniyaan kuwan kula jooge mushrikiintii faqad kudibad waa la beeniyey rusulun rusulo min qablika adi ka horeysay wailallaahi alla xaggiisaana turjacu lumuuru loo celino ugu dambayn alla unbaa maxkamadda keeni yaa ayuha naasu dadkiiow ina wacdallaahi alla ballanqaadkiisu xaqun xaq wey falaa taquranakum yayna idinku kadinin alxayaatu dunyaa noloshaan gaaban yayna idinku kadinino inay sidaa uun ahaan hamoodina walaa yaquranakum yuuna idinku kadinin bilaahi ilaahay raxmadiisa darteed alqaruuru shaydaankii kadiye ah dadkii waxaa layidhi ilaahay ballantuu qaaday oo inay qiyaamadu iman oo saacad u dhacayso oo laydin soo bixin doono ood dhimanaysaan waa xaq wey sidaa u ogaada marka adduunyadan ha isku hadlaynin adduunyadan aada nicmaysantihiin oo socotaan inay sidan xaaladu ahaan marnaba ha isku hadlaynin midda kale ilaahay dulqaadadkiisa uu ciqaabta idinka dibdhigay yuuna shaydaan halkaa idiin soo hosgelay oo markuu ruuxu dambiile yahay ciqaabtuna ay soo degday weyda shaydaanku ka faa'idaysano wuxuu dhihi haddaadan qumanayn oodan wax fiican ahayn dee waa lagu ciqaabi lahaa buu dhihi ilaahay dulqaadadkiisa iyo shaydaanku ka faa'iidaysanaya iska ilaaliya oo markaad barwaaqaysantahood nicmaysantahood wanaagsan tahay hadhihin ilaahay wuu ku jecel yahay wixii alla kugu jeclaan lahaa la imo qur-aanka isku sax wey yaa ayuhanaasu dadkiiyow ina wacd allah alla ballanqaadkiisu xaqun weeye muxuu alla ballan qaaday qiyaamo iyo bacsi iyo soo celin iyo risqi iyo wax walba falaa taquranakum yayna idinku kadinin alxayaatu dunyaa noloshaan dhow ee gaaban oo sidaa inay ahaan hamoodin baa lagu leeyahay walaa yaquranakum yuuna idinku kadinin bilaahi ilaahay xilmigiisa dartii alqaruuru shaydaan oo shaydaanyun halkaa idinka soo hosgele oo idin dhihin haddaydaan qumanayn waa laidin ciqaabi lahaa ina shaydaana shaydaanku lakum idinka wuxuu u yahay caduwan cadow ee fatakhiduuhu ka yeesha idinkuna caduwan cadow ka yeesha inamaa yadcuu wuxuu ugu baaqi xisbahu xisbigiisa yuu u baaqo baadil buu u sheegi liyakuunuu inay ahaadaan darteed min asxaabi saciiri saciirada naarta guba asxaabteeda inay ahaadaan shaydaanku cadow buu ini yahay alle hortii yuu ku dhaartay laquyanahum ajmaciina duriyadiisa nebi aadamo dartii la ii lacnaday duriyadiisaan ana lumin markaa alla wuxuu xadiisulqudsi wuxuu ahaa shaydaan wuxuu yidhi intay ruuxdu ku jirto waan lumin xadiisulqudsi baa marka wuxuu ahaa intay iga istikfaar dalbayaan ma lumin kartid waa u dembi dhaaf marka istikfaartaa shaydaanka kaga carar yuna kuusoo hoosuusin marka waxaa la leeyahay shaydaanku waa idin cadowe waa la hortiisu ku dhaartay laakhtanikana duriyatahu ilaa qaliilan dacaydaan kulli wada qaban budi ee cadownimadiisa ogaada de oo idinkuna la colooba oo iska ilaaliya weliba waa wax tabar daran shaydaankuyo shaydaan maroolaha tabar badane shaydaan qarsoonuhu acuudu billahi min ashaytan rajiim keliyuu ku filan yahay shaydaan maroolaha ka kula afka ee kula midka ah ee haddana shaydaanka ah, kaasaa daran oo gacan iyo xoog u baahan inaad iskaga celiso ina shaydaana shaydaanku lakum idinka wuxuu u yahay caduwun cadow eefatakhiduuhu ka dhigta caduwan cadow ka dhigto idinkuna waa cadow ogaada shaydaanka maxaad iskaga celin marka allon baad caabudi bas hadalkiisiiy waswaaskiisu baadan yeelay inamaa yadcuu wuu u dhawaaqaa xisbahu xisbigiisa muxuu ugu dhawaaqay liyakuunuu inay ahaadaan min asxaabi saciiri saciiro asxaabteeda aladiina kuwa kafaruu gaaloobay lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab shadiidun oo daran wladiina kuwa aamanuu muminoobay wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun ajri kabiirun weyn ajri weyn jannada weyn marka labadaa xisbiya is agtaalla midun ku bir baa lagu leeyahay labadan xisbi xisbi shaydaan iyo xisbiga mu'miniinta midun ku bir baa lagu leeyahay iska ilaali qolo waliba ciqaabtaasay mudan qolada kalena waxay mudan khayraadkaasay mudan saasay ku kala duwan lahum waxaa u ahaaday cadaabun cadaab shadiidun oo daran waaladiina kuwa aamanuu muminoobey wacamiluu camal fale asaalixaati camal wanaagsan oon bidci iyo shirki midna soo gelin lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo waajrun ajri kabiirun oo weyn afaman axad zuyina loo qurxiyey lahu isaga suu camalihi camalkiisa xun oo fara'aahu camalkii u arka xasanan inuu wanaagsan yahay kaman laa yakuunu kadalik markaa waxay ka dhigan tahay jawaabtu way go oo naftaada hawal bahaarin baa nabiga lagu leeyahay jawaabtu meeshaa dambaa ku tusaalayno way go-an tahay wey axad loo qurxiyo camalkiisii xumaa oo camal wanaagsan buu uhaystaa camalkiisii xumaa buu camal wanaagsan uhaystaa falaa tadab nafsuka caleyhim xasanaad ha u murugoon saasaa la leeyahy kama laa yakuunu kadaalikana way noqon kartaa jawaabtu way go-an tahay marka suu camalihi waxaa kowkaa bidcada ka ah bidcada ugu daran hadda gaaladu inay gaalo yihiin way isog yihiino de wayba isla quman yihiin laakiin dadka bidcada islaamka sheeganaya camalkaa bidcada ay ku jiraan way isla quman yihiin kaasay rabaan inay kuu duubsadaanoo dad fara badan uu soo raaco yay rabaan bidcadaa kow ah. ninka camalkiisu la qurux badan yahay afamanaxa zuyina loo qurxiyey oo shaydaan u lahu isaga suu camali camalkiisii xumaa oo fa ra-aahu camalkii inuu waagsan yahay kama laa yakuunu kadalika qof sida ahayn ma lamid ba fa in allaha alla yudilu wuu halleeya oo shaydaan buu ku diraa man yashaau qofkuu doono wayahdi wuu hanuuniyaa man yashaau qofkuu doono falaa tadhab yayna tegin nafsuka naftaada yayna kaa bixin calayhim liajlihim iyaga dartood xasanaatin qoomamo darteed naftaada yayna kaaga bixin baa naftaada ha in badan baa nabiga lagu yidhi naftaada ha marka waxaa weeye aayadda macnaheedu allah subxaanahu watacaala qofkuu doonuu lumiyaayo shaydaan buu ku diraa qofkuu doonana wuu hanuuniyaayo xaquu waafajiyaa marka naftaada waxba haysalaagin oo kuwa ha u kuwaasu dhinac bay u bateen faraha iskaga qaad hadda waa markii maka la joogay ogow fa in allaha alla yudilu wuu hadlayaa man yashaau qofkuu doono wayahdi wuu hanuuniyaa man yashaau qofkuu doono falaa tadhab yayna tegin nafsuka naftaadu xasanaatin qoomamo darteed calayhim aada u qoomamoonayso iyo gaalnimadooda aada u qoomamoonayso in allaha alla subxaanahu ka og weeye bimaa yasnacuuna waxay samaynayaan marka waxba ha walbahaarin ilaahay baa sancadana ay sancaynayaan ka abaalmarin doone adigu dacwadaada iska wada wax walbaharyna ku qaban wallahu calimu bimaa yasnacuun wallaahu alle alladii ka weye arsalad riyaaxa dabaysha diray oo dabaysha abuuray fa tusiiru dabayshu waxay kicin saxaaban daruur bay kicin allah wuxuu ihi fasuqnaahu waanu hogaamin dabayshii iyo daruurihii oo iswatay ilaa beledin magaalo mayidin oo dhimatay oo abaara faaxyina waanu ku nooleen bihi biyihii alarda dhulkii bacda mowtihaa kadalika sidaa dhulkaa loo nooleeyey yuanushuuru soo bixinta qiyaamuhuna ah masale fiican baa lina soo hordhigay dhul abaara ood hadda joogtay yaa roob ku diib markaas soo noolaa dadkuna waa sidoo markii ilaahay bacsiga uu xukumo madar baa cidhka ka soo da jasadkii baa dhalanaya sida nabaadka oo kale usoo dhalan markaasuu qof waliba qubuurtiisi ka bixi isaga ruuxdiisi inta laysu keeno waa mafsalo dhib yar maxaaba laga beeninba dhulkan abaartaynu aragno yaa tusaale laynu dhigay sida dhulkan uu alla u nooleey yaa idinkana laydin nooleyn doono madarba idin heli doono madarka waxaa lagu tilmaamaa waxaa la yidhi manida yaa saddex loo qaybiyaayo midi waa waxa ilmaha laga abuuro hadda waa iska sheeka xadiis ma aha taasi midna waxaa weeye ee qofka dumara yay jirkeeda geli midna samadaa la waa dhibicdaa midda imanaysa intay cajbudanabka ku dhac dabadhiriftayn ciiddu cunayn halkaa kasoo bikli ruuxii ruuxdiisiina waa loo keeni wallaahu alle aladii allah weeye arsala riyaaxa dabaysha diray fa tusiiru way kicin saxaaban daruur bay kicin dabayshii baa daruur kicin fa suqnaahu waanu kaxayn dabayshii iyo daruurtii oo wada socda ilaa beledin magaalo mayitin oo dhintay oo abaara faaxyaynaa bihi waanu ku noolayn alarda dhulkii bacda mowtaha intay dhimatay kadib kadaalika sidaas yo-a nushuuru isa soo bixintuna ahaatay waa sidaa wey meeshan qolada balaaqadu waxay yidhaahdeen aayib baa laga tegey ee waxaa loo kacay takalum baa loo kacay waxa wey iltifaad wax la yidhaha bay balaaqadu yidhaahde waxba hadda intaa uma baahnina oo markii hore waxaa la yidhaha arsala riyaaxa fatusiiru saxaaban markaasuu fasuqnaahu alla yidhi waan kacaynayna allah wuxuu leeyahay man kaana qofkii ah yuriidu kii dooni alcizata sharaf iyo wanaag falilaahi allay u sugnaatay alcizatu sharaftu jamiican dhammaan ilayhi alla xaggiisu yascadu yuu u kori alkelimu ayibu kelimaadka wanaagsan xagga allay u kacaya walcamalu camalka asaalixu ee wanaagsanihina yadfacuhu kelimaadka dayibada ah yuu kor u qaadi camalka saalixa qaadi kelimada dayibada waxaad ka soo qaadaa tasbiixdii iyo tamjiiddii iyo tawxiidkii ka soo qaad haddayna camal saalixa haysan xagga sare aadi maayaan la aqbali maayaba tawxiidkii iyo waxaan oo dhan haddaad ku dhawaaqdo oo camal saalixa la waayo hawada uma kacayaan camalkaas saalixa xaggan geyno meeshii alla ugu talagalay yo camalkaas saalixii geynaya kelimada dayibka khiyaano sameeyey asayiaati xumaan abaabulayo xumaan sameeyey oo muminiinta xumaan ugu talagalay oo sayi-aadkii dembiga ahaa sameeyey lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab shadiidun oo daran wa makru ulaaika kuwa khiyaanadooda iyo xumaantooduna huwa makri baase yabuulu wuu halaagsamayo waxba tari maayo alla subxaana watacaala wuxuu yidhi qofkii sharaf rabo cid kale sharaf ha ka raadsanna alla xaggiisa u doono oo maxaad alla ugu doona dee alla bariyo ku xidhno caabud markaa sharaf waad helaysaa waxaad arkaysaa nin iska faqiirahoo alla caabuda oo sharaftiisa iyo siduu u nool yahay aad waxaad arkaysaa mid faasiqa oo caasi ah oo intuu xoolo badan hayso haddana labada abuurku ka daayo suu yeelo dhididku ka daadayn si noloshiisaba aan garanayn yaad arkaysa haddaad cizi doono agga all haddaad cizi doono xagga allowka marka midda kale dayibaadka ah laa ilaaha ila allah maxamedun rasuullah subxaana allah walxamdu lilah xagga koray aadaya yaana kor u qaadiyo gaadiid u ah camalka saalixa qaadi haddaan camal saalix jirin kelimaadkaa laga aqbali maayo marka faacilka yarfacuhu yarfacu waa camalka saalixa faacilkiisu huduna waa kelimada dayibkaa sidaa u kala garo labada damiirsaa ku alhaadeen allah wuxuu leeyahay man kaana qofkii an yuriidu kii dooni alcizata sharaf falilaahi alla u sugnaaday alcizatu sharaftu jamiica dhammaane isaga u doono ilaahi xaggiisa yascadu uu u fuuli u kori alkelimu kelimooyinkii adayibu ee wanaagsanaa xagga kore aadaya walcamalu camalkii asaalix ee wanaagsanaana yarfacuhu kelimaadka dayibaadkaa yuu korgeyn camalkaa saalixa korgeyn oo ku xidhan yahay kuwa yamkuruuna sameeyey asayaati xumaanta sameeyey makrigu waa wax la dabaray oo xoogga la saaray wey kuwa xumaanta sameeyey xumaanta muminiintay sameeyeen ama iyaga laftooda macsiyada lafteeda xumaana lahum waxaa usugnaaday cadaabun cadaab shadiidun oo adag wa makru ulaaika kuwa khiyaanadooda ay samaynayaan huwa makrigaasi yabuuru kii baabi'i wey wuu halaagsami wallaahu alle khalaqakum wuxuu idinka abuuray min turaabin caro oo aabbe aadan baa caro laga abuuray uma min nudfatin candhuuf buu idinka abuuray oo aabbe aadam tarankiisii candhuuf baa laga abuuray uma jacalakum wuxuu idinka yeelay awaajan lamaanuu idinka yeelay labiyo dhadig oo intay isguursadaan wada noolaanayo isku raaxaysanaya nolosha macaan ku raaxaysanaya wamaa taxmilu ma uur qaado min unsaa gabadh dhadig wax dhadig walaa taduc mana dheshito ma umusho ilaa bicilmi alle cilmigiisa mooyaane allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay aabbe aadam waxaa laga abuuray caro idinkana candhuuf baa laydinka abuuray wuxuuna idinka yeelay isku lamaane idinjinsi dad isku jinsi ah oo lab iyo dhadigoo wada noolaan kara si taranku u bato adduunyadu ay u joogto haddii lab iyo dhadig ayna jiri lahayn dadku ma tarmeen dadka hore iska baabi'i lahaayeen allah baa sidaa u galay markaad marka labadii ay wada dhaqmaan gabadh waliba waxay uuraysato iyo waxay dhalayso mid walba allah baa ogwey waxa wey meesha aad aragtay ee cidhiirigu ka soo baxay calooshuu ku jira intaasoo bilood buu caloosha ku jiray neef qabatoobi maayo oo sakanaad qaban maayo oo dhacaankiisii halkaasu dhiigii la dhihi jiray xaylka la dhihi jiray yaa xudunta ugu rakiban kaasaa nafaqo u ah markaasuu ilaahay aayar soo bixin waxa weye si dhib yar buu usoo bixin markuu soo baxo isagoo indhahaas sidaa leh bal ilaahay meeshuu ku soo mariyey dhowr allah wuu ogyahay wa tacaala wallaahu alla khalaqakum wuu idinka abuuray min turaabin caro oo aabbaa caro laga abuuray uma min nudfatin candhuuf buu idinka abuuray uma jacalakum wuxuu idinka yeelay aswaajan lamaanayaal buu idinka yeelay labiyo dhadig oo wada dhaqma wamaa taxmilu ma uraysato min unsan gabadhi ma uraysato walaa tadacu mana umusho ilaa ay umusho ama uraysatase bicilmihi ilahay cilmigiisa wey ilaahay baa ogoo dhaqaalaynaya wamaa yucamaru lama cumri dheereeyo min mucamarin kula cimri dheereeyey walaa yunqasu lagama nuqsaamayo min cumurihi qofka cimrigiisa lagama nuqsaamiyo ilaa fi kitaab buu ku qoray qof kasta oo cimri dheer iyo qof kasta oo cimri gaaban mid walba allah subxaanahu wa tacaala cilmigiisu isagoo og yuu haddana qoran yahay oo malaaigtu meeshaasay ka soo daalacano qofkan cimrigiisu wuu yahay markuu afar bilood iyo toban habeen uurka ku jiray yaa wixii oo dhan la qoraya cumrigiisii iyo risqigiisii iyo intuu noolaan lahaa iyo allah baa wada habeeyey wamaa yucamaru lama cumri dheereeyo min mucamarin kula cimri dheereeyey walaa yunqasu lama nuqsaamiyo min cumrihi qofka cumrigiisa ilaa uu jirase oo la nuqsaamiyo ama la dheereeyo fii kitaab buu ku qoranya ina daalika arintaasina cala llaahi alla dushiisa siina way fudud tahay inuu alla subxaana watacaala waxaasoo dhan wada qoro diiwaan geliye waa dhib yar tahay alla subxaana watacala qudradiisa marka innagaa sida lainoo leeyahay waktiba ku qaadan maysa dee alla subxaana watacaala alla